والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد waxaynu ku soo guda jirnay sharaxii matnu tuxfat اlaطfaali wاlghilmaan waxaynu soo dhammaynay ilaahay subxaana wa tacaala fadligii baabkii laba baab oo ah baabu axkaami nuuni saakinati watanwiin iyo baabu xukmu nuuni walmiim almushadadateyn baabka saddexaad oo ah baabu axkaam almiim asaakina ayaynu insha allahu tacaala xalqadan waxa ilaahay inooga furo subxaana wa tacaala kaga qaadan doonaa inagoo marka hore akhriyi doona abyaada والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف اللينة لذي الحجا أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء ندغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي باب أحكام الميم الساكنة الميم الساكنة أحكام تيدا أي باب كان ناظمك رحمة الله عليه كجهد ليا wuxuu uhi walmiimu miimtu intaskun haddii ay reebnaato tajii way imani hiya miimtu qabla alhijaa qabla xuruufi اlhijaa hijaha xuruuftiisii xuruuftiisa hortood ayay imani laa alifin alif samaya iman mayso horteed aliftaasoo layinatin jilicsan aliftaasoo macrifatuha macrifadeedu lidilxijaa lisaaxibi اlcaqli wاlfitnati kii markaa caqliga iyo garaadka u saaxiibka ahaa ay garashadeedu u sugnaatay almihim asaakina wuxuu ihi waxay imani xuruuftii hijaa'iga ahayd bimacnaa yani waxay miimta reeban dhici qabla xuruufi اlhijaa xuruufta hijaa'iga oo dhan dhammaantood ayay miimta saakinadu dhici doontaa oo waa ka wada dambayn doonaa xuruuftaas labaatankii laa alifin alif sameeye buu ihi layinatin jilacsan aliftaasi yani maxay hide hordhic mayso oo aliftaasi ka dambayn mayso bimacnaa miimtu ka horayn mayso maba kulmayaan alifta uu ka hadlayna marka waxaa weeyaan alif aلsaakina alifta reeban weya tanuu layinada ku sifaynayo waa alif aلsaakina alifta reeban iyo miimtu kulmaayaan waayo labadooduba waa saakinaan mayane alifta nuunta miimta reeban iyo alifta saakinadu waxayna u kulmayn alifta saakinadu waxay laasimtaa an yakuuna maa qablaha maftuuxa waxa ka horeeya inuu maftuux yahay ayay laasimtaa lidaalika maadaama miimtuna ay reeban tahay maba kulmi karaan famaa oo kale miimtu markay xarakaysan waa kulmi karaan laakiin haddii ay reeban tahay ma kulmi karaan waayo aliftu waxay rabtaa inuu waxa ka horeeya uu maftuuxaada saynu ku arki doono uu leeyahay wاlkasru qabla اlyaa waqabla اlwaawi dam sharط wafatxu qabla alfin yultazam yani fatxa loo laazimay alif horteed marka xuruuftii jaa'iga oo dhan waa ay daba dhacayaan miimtu marka ay reeban tahay laakiin maxaa yeede alifta saakinada ah ma daba dhacayso mana kulmayaan haddaba miimtu marka ay xuruufta hijaayigu ay daba dhacaan waxay yeelanaysaa saddex xukun saddexdaa xukunna waxa uu yidhi axkaamuhaa miimtaa reeban axkaamteedu halaaثatun waa saddex liman cid bay u ahaatay dabaطo ay jamaca xifdiyey oo ururiyey oo koobay ikhfaaun ikhfa weeyey axkaamtaa saddexdii idqaamun wa idqaamun idqaam weeye wa idhaarun iyo idhaar weeye faqad oo keliyata saddexdaa xukun ayay leedahay saynu hore u sheegnay nuunta reeban iyo tanwiinta afar xukun ay lahaayeen afartaa xukunna waxay ka soo baxayeen marba xuruufta hijaa'iga xuruufta daba dhacda marka aynu leenahay miimta reeba saddex xukun bay leedahay macnaheedu waxa weeyaan saddexdan xukun ee ikhfaaga iyo idqaamka iyo idhaarka uu u sheegay miimta reeban waxay soo baxayaan xuruufta hijaa'iga marka ay daba dhacaan mid walba xukun walba waxaa la siin doonaa xuruuf sidii aynu ula dhaqmaynaba ama aynu ku soo aragnayba axkaam anuuna saakinat watanwiin axkaamtan saddexdina waxay soo baxayaan xuruufta hijaayiga marka ay daba dhacaan oo xukun walba wuxuu qaadan doonaa xuruuf saddexdan xukun ka midi xuruufta u qaatana waxay ku tusin doontaa axkaamta ama xukunka miimta reebel uu yahay sidaynu arki doono ikhfaagu wuxuu qaadan doonaa hal xaraf idqaamkuna wuxuu qaadan doonaa hal xaraf lix iyo labaatanka soo hadhina waxaa qaadan doona idhaarkaa qaadan doona bimacnaa halka xarafa ikfaagu marka uu miim reeban daba dhaco xukunkeygu ikfaa buu noqon halka xarafa idqaamku marka uu miim reeban daba dhacana xukunkeygu wuxuu noqon idqaam lix iyo labaatanka xaraf ee idhaarka mid ka mid a ah hadduu daba dhaca miimta reebanna xukunkeygu wuxuu noqon idhaar saynu hore usoo sheegnay ka qaacida caama alxuruufu tadulu calaa axkaamiha alatii uciyat xuruuftu waxay ku tusinayaan axkaamtii la siiyey markaa saddexdaa xukun waa ikhfaa iyo idqaam iyo idhaar isagaana markaa calaa tafsiil u sheegay falawalu falxukmu اlأwal xukunka koowaad ee axkaamtaa saddexda ah ka midii alikhfaau ikhfo weeyi la ikhfeeyo miimtii reebnayd qunana markaa lagu ikhfeeyo cinda albaa'i ba agteed wasami ku magacow hii ikfaaga waxaad ku magacowdaa ashafawiya ikhfaaa ashafawiyi ku magacow lilquraa'i quraada xaal u sugnaaday ikhfaagaasi bimacnaa nuunta reeban miimta reeban haddii ay daba dhacdo ba xukunkeygu wuxuu noqonayaa alikhfaa oo waa in miimtii reebneyd lagu ikhfeeyo ba'da isla markaana quna ay la socoto ka xaalihaa fii aliqlaab saynu iqlaab ku soo aragnay haddii ay miimta reeban hadda ay ba daba dhacdo badu waxay ka mid ahayd ikfaaga xaraf walbana xukunkiisu ku tusinaya markaa miimta reebin xukunkeegu waa ikfaa maala dalikum biannah ina rabbahum bihim waxanu leenahay mim saakina bacda baa xukmuha ikfaa ikfaagaasina waa inuu xaqiiqatan u ahaado sidii in miimta reeban ba'da lagu ikfeeyo qunana ay la socoto wuxuu yihi wasami ku magacow kii ikfaaga ku magacow ashafiye ikfaa ashafawi yacni ikhfaa ashafiye ku magacow isagoo markaa la kala saarayay ikhfaagii nuunta reeban iyo tanwiinta iyo ikhfaaga miimta reeban oo ikhfaagaasi nuunta reeban iyo tanwiinta waxaa la dhahda ikhfaaun xaqiiqi ikhfaagan miimta reeban waxa la ikhfaa ashafawiy halka dambeenu ka sheegi doonaysaa in allahu tacala lima sumiya ikhfaaan shafawiyan faاlأwalu faاlxukmu اlأwal xukunka hore ee min hadihi اlaxkaami axkaamtaa saddexdee miimta reeban ay leedahay kamidi alikhfaau ikhfaweey la ikhfeeyo miimtii reebneed cinda albaa'i ba agteed la ikhfeeyo biqunatin quna marka ay la socoto wasami ku magacow hi ikhfaaga waxaad ku magacowdaa ashafwiya alikhfaaء ashafawiya ikhfaaء ashafwiya ku magacow lilquraa'i quraada xaal u sugnaaday xukunkii koowaad markaa waa ikhfaa hal xarafna waa yeeshay oo waa ba waثaani ka labaad ee min hadihi اlaxkaam aثalaaثa axkaamtaa saddexda ama kamida ama walxukmu xukunka athaani labaad ee axkaamtaa saddexdaa kamidi idqaamun waa idqaamid la idqaamo miimtii reebnayd bimilihaa iyada oo kale lagu idqaamo ataa waa yimide markaa idqaamkaasina fi lqur'aani qur'aanka waa yimiday wasami ku magacow idqaamkaasi idqaaman idqaam ku magacow sagiiran yar yaa fataa wiilkanow xukunka labaad ee ay leedahay miimta reeban waxa weeyaan alidqaam in miimta reeban la idqaamo idqaamkaas wuxuu leeyahy hal xaraf waa miim miimtan lamida waana halkuu leeyahy idqaamu bimiliha miimta reeban in lagu idqaamo mid lamida marka haddii miim reeban ay miim labidi miim lamida ay daba dhacdo oo xarakaysan xukunkeegu wuxuu noqonayaa miimta reeban alidqaam in miimta reeban lagu idqaamo miimtan xarakaysan مثلا واضرب لهم مثلا لهم مثلا ميم مساكنة بعد ميم xukma waxaanu lena waa idqaam in miimta reeban miimta lagu idqaamo qunana markaa way la socotaa wasami buu ihi ku magacow idqaamka noocaasna idqaaman ku magacow sagiiran yar idqaam sagiir ku magacow yaa fataa wiilkanow markaa fataa wiilkana waa siniga ama shan iyo toban iyo wixii ka ron ayaa fata lagu idlaaqaa waxaana markaa xilligaa ay in badan waxaad ku arkaysaa kutubta ama manduumaadka in la adeegsanayo waxaana loo adeegsadaa waa xilliga ugu roon ee qofka uu yani maxaa hayde shan wixii ka weyn uu cilmiga dalabkiisu si fiican uga iman karo juhdigiisa dadaalkiisuna ka muuqan karo marka ayaa fataawa takmilat lbeyt markaana macnay faa'iideynaysaa xukunka labaad markaa hadda waxaynu haynaa inay miimtii reebnay saddexdeedii xukun laba xukun baynu baranay xukunka koowaad waa ikhfaa hal xarafna waa leeyahy waa ba oo haddii ba ay daba dhacdo miim reeban xukunkeegu waa ikhfaa ikhfaa ashafugina waa la idhaahdaa xukunka labaadna waa idqaam oo waa wuxuu leeyahy hal xaraf miim haddii miim reeban ay miim xarakaysan daba dhacdo xukunkeegu waa idqaam idqaamkana waxa la dhaha idqaam assagiir xukunka saddexaad ee soo hadhay waa alidhaar idhaarku muxuu yeelanayaa xuruuf labadii xukun ilaa saddex xukun bay leedahay baynu nihi miimtu waxay leedahay ikhfaa iyo idqaam iyo idhaar haddii ikhfaa uu ba qaatay idqaamna uu qaatay miim lix iyo labaatanka soo hadhay waxay u soo hadheen alidhaar lix iyo labaatanka xaraf xaraf ka mida hadduu daba dhaco miimtii reebnayd xukunkeegu wuxuu noqonaya alikhfaa wahaaliثu wاlxukmu xukunka athaaliثu saddexaad min hadi اaxkaam axkaamta ka midii alidhaaru waa idhaar in la idhaariyo miimtii reebneed la idhaariyo fi اlbaqiya tii soo hadhay markaa dhexdeed la idhaariyo min axrufin xuruuf xaggeed ka soo hadhay oo lix iyo labaatankii soo hadhay wasami ku magacow haa xuruuftaa waxaad ku magacowdaa shafwiyatan xuruufa shafwiyatin markaa xuruuf shafwiya ku magacow ama xukunka ku magacaabo markaa idhaar idhaar ashafwi xukunka saddexaadi waxa weeyaan alidhaar wuxuuna leeyahay lix iyo labaatan xaraf oo ka soo hadhay labadii xukun markii loo qeybiyey sidee labaatanka xaraf markaynu ba aynu siinay ikhfaa miimna aynu siinay idqaam aynu siinay lix iyo labaatan ka soo hadhay idhaar baa iskale haddii lix iyo labaatanka mid ka mida ah uu daba dhaco xuruufta miimta rame hadduu daba dhaco xukunkeegu waa idhaar أنعمت ميم ساكنة بعد تا حكمها والإظهار عليهم ولا وهم فيها وكلا ومحاهد الأمثلة مستفيضة وبديهين لحية لواتنك حرف حرف كمدها دو دبدا حكمك واحد سي ساميم تريبا الإظهار سي إظهار كان وحلا الإظهار الشفوي waxa uu yihi naadimku raxmat ullaahi calayhi waxdar ladaa waawin wafaa an takhtafi liqurbiha walitixaadi facrifi intaynaan biidkaa dhexgelin waa inaan ogaano lix iyo labaatanka xaraf ee ka soo hadhay u soo hadhay idhaarku waxaa ka mida ah laba xaraf oo haddii nuuntii miimtii reebnayd ay daba dhacaan maxay hayde ee laga cabsi qabo inay miimtu ku dhex qarsoonto labada xaraf labadaa xaraf waxa weyn waaw iyo fa labadaa xaraf waxaay ka mid yihiin siday inoo muuqataa idhaarka xuruuftiisay ka mid yihiin waayo ikhfaagii badiina maaha miimtiina maaha waa labaatan ka soo hadhay labadaa xaraf marka ay miimta reeban daba dhacaan ee lagu idhaarinayo waxaa laga cabsanayaa in miimtu ay ku dhex qarsoonto maxay ugu dhex qarsoomaysaa horta miimtu waxay ka soo baxdaa min beyni shafatayni binطibaaqihima labada bishimood bay ka soo baxdaa dhexdooda oo markaa laysku idbaaqayo ma ma am im um ayay ka soo baxdaa wawday ku qarsoomaysaa marka aynu leenahay waxay wadaagaan xagga makhrajkay wadaagaan waayo wawdun waxay ka soo baxaysaa min beyn الshafatayn bay ka soo baxaysaa binfitaaxihima qaliila cinda اlqura oo wa wa iyo ma meel bay wadaageen xaggii makhrajkii fa'dana waxaynu leenahay way ugu dhex qarsoomaysaa waa isku makhraj dhow yihiin oo fa'du waxay ka soo baxdaa min baطni الshafati الsufla maca aطraafi الثanaaya اlculya fa fa lidaalika maadaamo fa'duna ay u dhowdahay miimta xagga makhrajka wowdana ay wadaagaan miimta makhrajka waxaa laga cabsi qabaa marka ay daba dhacaan inay miimtii ku dhex milanto dhowaanshahaasina uu keeno iyo midowgaas inay ku dhex qarsoonto alayhim wala in la dha qofka alayhim wala alayhim wala isdhexgeliyo oy ka dhex gasho calayhim wala wahum fiiha oo qofku idha waxa laga cabsan inu wahum fiiha wahum fiiha fa'dii miimtii inuu fa dhexgeliyo u dhowaanshaha markaa u dhowdahay darteed lidaalika si gooniyo naadimku raxmat caleyh u baraarujiyey oo uu yidhi marka ay waaw iyo fa ay daba dhacaan miimta reeban eed idhaarinayso ka digtoonow inay miimtu kaaga dhex qarsoonto labada xaraf waxdar ka digtoonow an takhtafiya inay qarsoonto hiya miimtii reebneed inay qarsoonto ladaa waawin waaw agteed iyo wafaa'in fa agteed oo maxay u qarsoomaysaa liqurbihaa u dhowaanshahay u dhowdahay fi filmakhraji xagga makhrajka ah lfa liqurbiha u dhawaanshaha u dhowdahay xagga makrajka fi lfaai fada maca alfaai ama fada walitaxaadi iyo midowga ay la midowday makrajka xagga makrajka maca alwaaw wowda facrif markaa garo daalika arrinkaasiyo sidaa uga digtoonow waana tii aynu sheegno wowda iyo fa marka ay daba dhacaan miimta reeban waxaa muhiima inuu qofku ka digtoonaado inay kaga qarsoonto miimtaasi labadaa xaraf oo calayhim wala wahum fiiha u idhaahdo marka xaqiiqada ama sida saxdiina waxa weeyaan in calayhim walaa wahum fiiha la idhaahdo miimta miqdaarkeega wadnada ay ku leedahay la siiyo ama sifada beenabeenka aynu u arki doono si ay u cadaato oy uga dhex baxdo maxay haydeen oo looga baxsado dhexgalka ay dhex gelayso idan halkaa waxaa maxay hayde ku dhammaaday axkaam almiim الsaakina axkaam almiim الsaakina waxaynu sheegnay ama uu naadimku raxmat ullaahi caleyh u sheegay inay leedahay miimta reeban saddex xukun waa alikhfaa iyo alidqaam iyo alidhaar saddexdaa xukuna in xuruufta ijaa'iga ahayd loo kala qeybiyey ikhfaagu uu qaatay alxaraf oo waa ba idqaamkuna uu qaatay alxaraf oo waa miim lix iyo labaatanka soo hadhana uu qaatay idhaarkii lix iyo labaatanka xarafna ay ka mid yihiin laba xaraf oo si gooniya marka ay daba dhacaan miimta reeban la ilaalinayo waa fa iyo waaw sababta loo ilaalina ay tahay cabsi laga qabo in ay maxayd miimtu labada xaraf ay midna wadaagaan makhrijka midna ay isku dhow yihiin ay ku dhex milanto xukunka in la dhaa miimta reeban waa saddexdaa xukun waa qowlka jumhuurku ay qabaan bikhilaaf qowlka uu qabo maki bn abi aalib waman macah oo isagu wuxuu qabaa inay axkaamtu miimta reeban ay yihiin laba xukun waxaynu ku arki doonaa insha allahu tacaala jalasaadka soo socda ayaynu waxoogaa tawdiixa ku dari doonaa isagu xukunka uu tuuray iyo labada uu tirsanayo laakiin waxaynu ku xidhaynaa inaynu abiyaadii duul marno laqmadooda wاlmiimu miimtu in taskun haddii ay reebnaato taji way imani hiya miimtu qabla اlhijaaءi qabla xuruufi اlhijaaءi hijaa xuruuftiisii hortood ba iman laa alifin alif samaya horteed iman mayso aliftaasoo layinatin jilicsan waa aliftii saakinada ahayd alatii laa yakuunu maa qabla ilaa maftuuxa aliftaasoo macrifatuha garashadeedu lidilxijaa lisaaxibi اlcaqli wاlfitnati kii fitnada iyo garaadka u saaxiibkaa ay u sugnaatay garashadeedu axkaamuhaa maxaa yeeley miimta reeban axkaamteedu alaaatun waa saddex liman cid bay u ahaatay dabata ururiyey oo kooboo garasho iyo xifdiba ku koobay ikhfaaun ikhfo weeye bedel buu alaaa ka yahay idqaamun waa cadfun bilaa caaif waidqaamun iyo idqaam weeye waidhaarun iyo idhaar weeye faqad oo keliyaata falwalu ka hore ee min hadihi axkaam axkaamtaasi ka midi ah, alikhfaau ikhfo weeye la ikhfeeyo miimtii reebneed cinda albaa'i ba agteed boqono qunana markaa la ikhfeeyo wasemi ku magacow hii ikhfaaga ku magacow الشhفiي إkhفاء الشhفiyi ku magacow للquraaءi qur'ada xaal u sugnaaday ikhfaagaasi والثاني ka labaad min hadi الأحكاam idqaamu idqaam weeyi la idqaamo miimtii reebnayd bimilihaa ay fii milihaa iyadoo kale lagu idqaamo ataa waa yimiday idqaamkaasina fi اlqur'aani qur'aanka ayuu yimiday wasami ku magacow idqaamkaasi idqaaman idqaam ku magacow صaغيiran yar yaa fataa wiilkanow والثالث ka saddexaad ee min hadi الأحكاam الثaلاثة kamidi alidhaaru idhaar weeye la idhaariyo miimtii reebnayd fi lbaqiyati tii soo hadhay markaa dhexdeed la idhaariyo min axrufin xuruuf xaggeed ka soo hadhay wasami ku magacow haa xuruuftaasi shafiyatan shafiye ku magacow waxdar ka digtoonow an takhtafiya inaad qarsoonto hiya miimtii reebnayd ladaa waawin waaw agteed wafaa iyo fa agteed maxay u qarsoomaysaa liqurbihaa u dhowaanshahay u dhowdahay xagga makhrajka fa'da iyo welitixaadi midowga ay la midowday xagga makhrajka wawda facrif arinkaa markaa garo wailaa hunaa naktafi wsubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka watuub